dunyada beratankii bilowda barbardhac iyo badin baafin kale lowlaa barbardhac iyo badin baafin kale lowlaa kulan waxaa dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duhur rediyo kulmiye magaalada muqdisho wanaagsan dhegeystayaal meel weliba aad joogtaan waa talaado taarikhdu waxay ku beegan tahay saddexlabaatanka bisha koowaad ee sanadka labadakunafarbaatanka barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal waxaynu eegi doonaa kulanka xiisaha badan ee galabta dhexmari doona jubbaland iyo weliba maamulka hirshabelle jubbaland ayaa waxay doonayaan inay finaalkaas ka xaadiriyaan halka sidoo kale hirshabelle iyaguna ay doonayaan in finaalka ay gaaraan labadan kooxood aynu eegi doonaa ayaa si soo gudbi karaya sidoo kale saaxiibada waxaynu eegi doonaa koobka qaramada qaaradda afrika kulamadii la ciyaarey aynu eegi doonaa xulka waddanka africosto martigeliyaasha oo gebiyahanba tartanka ka haray sidoo kaleeto waddanka masar iyaguna ay soo gudbeen halkaas sidoo kale gaana iyaguna waddanka gaana ay ka hareen koobka qaramada qaaradda afrika sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa kulamada la ciyaari doona kooxda kubadda cagta chelsea ah oo doonaysa inay finaal ay gaarto waxa ay doonaysaa caawa garoonkooda inay ku qaabisho kooxda kubadda cagta midlasbara sidoo kale waxaynu eegi doonaa kooxda inter milan iyagu koob ay ku guulaysan subarkaabaha waddanka talyaaniga koobka qaramada qaaradda afrikana dhegaystayaal waynu eegi doonaa gambiya weliba kameruun ayaa wada ciyaari doona caawa sideed habeenimo halka sidoo kaleetana eh, xulka wadanka eh, senegal iyaguna uu la ciyaari doonay ee eh, xulka wadanka guine koobka aasiyan kaabka aynu eegi doonaa suuqa kaliibsiga qodobadaasi qodob kaleet aynu eegi doonaa dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha duhuriyadiiyo kulmiye magaalada muqdisho à le niveau. Rejoins-nous pour t'enjailler. On t'invite à la magie, y a pas de ku bilaabnana tartanka maamul goboleedyada iyo weliba gobolka banaadir ayaa dabcan galabta mar la ciyaari doonaa wareega afardhamaadka ee samafinalka lagu magacaabo waxaana wada ciyaari doonaa waa xulka maamulka hirshabeelle iyo weliba jubbaland haddaba kulanka waa kulan weyn oo dabcan aan la saadaalin karin xulka maamulka jubbaland dhammaan kulmadii ciyaareen waxay dabcan guuldaro kala kulmeen galmudug oo kambaag cajiiba ah lagu sameeyey oo markaad eegto laba gool ay kaga hormareen kadibna saddex gool loogu bedelay koonfur galbeed soomaaliya oo tartanka ka baxday oo iyaguna waxa weeyaan guuldaro kala kulantay jubbaland sidoo kaleetana xulka maamulka hirshabelle ayay garaaceen waxayna barbare la galeen xulka maamulka gobolka banaadir kulankii la ciyaaray kulankii ugu markii aanu eegno dabcan kulanka dhex mari doona galabta hirshabel hirshabel iyagu dhammaan afartii kulan ugu dambeysay laba ka mida ah lix dhibcood ay qaateen kulankii markaynu eegno gobolka banaadir sidoo kaleetana kulankii xulka maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo saddexda dhibcood markaa la siiyey kulankii barbaraha la gelayeen xulka markaynu eegno dabcan galmuduga tan waxay ka dhigan in hirshabel hal guuldare ay la kulmeen tartankan taniyo markuu bilowday waxaana e, guuldaradaasi ay ka qaateen xulka jubaland oo ay galabta markaasi wada balansan yihiin marka waa kulan xiiso badan waana kulan lashadaalin karayn weeyaan marka waxaa leeyahay e, koley waynu arki doonaa ciddii usoo gudbi doonta e, finaalka ama jubbaland ha noqoto ama hirshabel ha noqoto midkood ayaa usoo gudbi karaya finaalka tartanka maamul goboleedyada iyo weliba gobolka banaadir saddexda galabnimo garoonka tuulada ciyaaraha magaalada muqdisho markaynu eegno shacab badan ayaa iminkaba kusii qolqolaya garoonka tuulada ciyaaraha lagu naaneyso halkaasi oo ay doonayaan inay halkaa ku daawadaan halka ciyaartooyda labada ciyaaryahaan ama labada maamulba hirshabeelle iyo weliba markaynu eegno jubbaland iyaguna iminkanba ay isdiyaarinayaan marka labada tobabare way hadleen hirshabeelle macalin cabaas wuxuu shaaca ka qaaday in kulanka uu muhiim yahay sidoo kaleetana waxa weeyaan uu doonayay kulanka ay finaal ay gaaraan ciyaartooydiisana xataa madaxweynaha maamulka hirshabeelle ee eh, dabcan eh, ayaa shaac ka qaaday in dabcan waxyaabo badan eh, ama ballanqaad cajiiba ah u sameeyey ciyaartooyda haddii ay sanadkan ay ku guuleystaan tartanka maamul goboleedyada weliba gobolka banaadir marka waxaa laleeyahay waa inay garoonka waa inay markaa dabcan finaalka ay ku guuleystaan sabo finaalka kadib finaalka hirshabeelle marka magaalada jowhar waxa weeyaan Eh, waxaa leeyahay koobkan hadii ku guuleysaan magaalooyin waaweyn ee hirshabelle ka sida magaalada baladweyne ee jowhar ayaa la geyn doonaa iyo magaalooyinka taariikhda leh ee hirshabelle ka halka jubbaland ay tahay kooxda ugu badan tartankan sagaal jeer ee ku guuleysatay magaalada kismaayo waxa weeyaan eh, dad badan ayaa eh, ka daawanaya oo xataa kasoo tegay magaalada kismaayo yimid magaalada muqdisho si ay u daawadaan tartankan xiisaha badan markaynu eegno maamul goboleedyada weliba gobolka banaadir haddaba eh, markaynu eegno macalinka xulka jubaland ayaa dabcan kulankiisii ugu dambeeyey guul gaaray tani waxay ka dhigan tahay in kulankiisi labaad uu doonayo xil ciyaareedkan inuu markaasi u badiyo marka waa kulan aan la saadaalin karin weyaan labada maamulba ay aad iyaad u khatar badan yihiin jubbaland waxaa lagu ammaanayaa in ciyaartooyda ay u ooman yihiin markaa goolal ay dhaliyaan halka hirshabeelna lagu ammaanayo ciyaaryahanadooda inay difaacooda ay aad iyaad u adag tahay in aysan macquul ahayn goolal badan laga dhalin marka waynu arki doonaa cidii guul gaari doontaa laakiin waa kulan la saadaalin karin weeyaan oo labada maamulba ay yihiin kuwa aad aad u khatar badan waayahay dhegeystayaasha radio kulmiye aynu fursada ugu badan siin doonaa oo iminkan barnaamijka ka qayba noqonaya taa oo saaxiibada waxa weyaan fikradoodii ka dhiiban karayaan oo ayna soo wici karayaan saaxiibada si ay nala falanqeeyaan kulanka xiisaha badan ee dhex mari doona markaynu eegno jubaland iyo weliba xulka maamulka hirshabelle saxibada ugu horreyan soo qabanaya oo barnaamijka ka qayb noqonaya sabah saxaabada dhegeystayaashiaan soo qabanaya barnamijka waa noqonaya bal dhegeysta dhow waa mahadsantay walaalkeyga qaaliga cabdilxiid ibraahim alrashka injineerka furturan saaxiibada keeneen barqo wanaagsan waa hagaag golaashay barqo wanaagsan sadhow waa mahadsantaha injineerintaaka dalkweyne hayaaqsi gobol gabraadiraha ku sugnahay anuu saaxiibadiiga dambeejaana siniorad sidataa ka dhigta gudan gowan ee jubbaland hiir shabeelle horta ninkan yaer galmudug aha inkastoo roshka waa kusumahay banaadir iyo galmudug ciyaartooda sama finaal laga dhigan a finaal la jeclaay balse waxaa leeya dhib male finaalka hormariyo sax aad iyo aad baantan kale ciyaartan heesa weligabalin waxaa guul u rajeynaya maamul goboleedka jubbaland aniga heesawel awoodooda ma aqaana sababtoo galmudug darajo la galeen lixda dhibcood galosha ku qaatay sidanka horteed ahaan marka hirshabel ilaa awoodooda lama muuji karo soomahan jubbaland aan guul u rajeynayaa masar waxaa soo baxdan hambal yaa leeyahay indaro guudaystan hambal yaa leeyahay shaqo wanaagsan waayahay waa kaga mahad celinaya walaashay sida quruxda barnaamijka kaga qayb qaadatay saxibada kale aynu eegeynaaye fursada ugu badan oo iminkaba ka qayb noqonaya marka taageeryaasha galmudug waxay leeyihiin waxaynu doonaynaa in ay dabcan ay soo baxdo xulka maamulka jubbaland balse waynu arki doonaa hirshabelle waxa weyaan sanadkan waxa weyaan waxay ku socdaan mucjiso sababtay tahay hirshabelle sanadkan waxa weeyaan dabcan qaabkaay ku socdaan waa sanad markaa dabcan xataa loo saadaaliya ku guuleysan karaya sababtay tahay markaad eegto ciyaaraha dunida kooxaha sidan oo kale ku socda waxa weyaan inta badan ku guuleystaan koobka balse waanu arki doonaa jubbaland ayay isku dhigan yihiin oo ah kooxda tartanka goolasha ugu badan marka dhalisay marka saaxiibada kalenu eegeynayo barnaamijka ka qeyb noqonaya saaxiibada markaynu eegno kulmada soo socdana waxaa jira kulmo xiiso badan oo dabcan koobka qaramada qaaradda africa la ciyaari doono sidoo kaleetana markaynu eegno koox kubadda cagta chelsea caawa waxay doonaysaa iyaguna inay finaal u gudbaan inkastoo hal gool lagu leeyahay waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta midlasbara kulan xiiso badan hadaba markaynu eegno eh, jabaahiirta kooxda kubadda cagta chelsea ayaa doonaya inay caawa ay rajeeyaan kooxdooda inay gudbaan wareega ama finalka koobka ee eh, lagu magacaabo karo kaabka haddaba markay la ciyaarayaan caawa eh, garoonka stafford bridge chelsea waayadanba way ku wanaagsaneyd sideedii kulan ugu dambeysay toddoba ka waxa weeyaan way ku badinayeen haddaba kooxda chelsea ah ayaa dabcan caawa markay la ciyaarayaan kooxda midlasbara waxaa ka maqnaan doona ciyaaryahaanada sida ninka lagu magacaabo kukurela christopher inconco jaloba risi james sidoo kaleeto roberto sanchos ninka lagu magacaabo siley favana ogujogwu weliba ninka lagu magacaabo nicholas jackson oo isaga koobka qaramada qaaradda afrika jira isagu kulanka waa uu ka maqnaan doonaa e, sidoo kaleetana xulka anirada ee kooxda kubadda cagta midlasbara ayaa waxay dooneysaa in chelsea e, ay e, garoonkooda ku garaacaan markii ugu dambeysay laakiin garoonkan ay soo booqato waa garoonka stafford bridge weeyaan waxay ahayd midlasbara sideedii may laba kun todobiyo tobankii markaasina saddex gool ayaa lagu garaacay chelsea ayaana garaacday eh, midlasbara diego waa ninka loo magacaabo diego costa oo goolka hordheliyey alonso goolka laba dheliyey iyo weliba matich oo isaga waxa weyaan goolkaas fabricas ayaana ka caawiyey eh, goolka saddexaad isaga markii ugu dambeysay garoonkan ay soo booqdaan weyaan marka chelsea ugu yaraan laba jeer ilaa afar jeer ayay kulmeen labadan kooxood ee eh, midlasbara eh, liikaabka laba jeer waxaa la garaacay chelsea laba jeerna waxaa la garaacay kooxda kubadda cagta midlasbara bal saaxibada aynu eegeynaayo barnaamijka noqonaya oo iyagu waxa wey nala falanqeynaya tartanka maamul goboleedka weliba gobolka banaadir soo dhawreyse eh, cabdirashiid aada umahadsan tahay iyo bahda kulmiye saaxiibada isboortiga nabadoonkeyga xasan bul barnaamijka igu soo warkeliya dhammaantiin waxaan idin leeyahay duuran kan magacaygu waa faad maxamed cali faadacate degmada kaaraan bartamaha burka tiikoan ku suganaa saaxiibteed iyo aad fahad soo dhawow waxa weeyaan hirshabeelle iyo weliba jubbaland ayaa wada ciyaari doona galata cabdirashiid horta aadaa u mahadsan tahay kulan adag oo weliba go-aami doona naadiga finaalka aadi doona labadan naadi ama labadan gobol ciyaari doonta weliba hirshabeelle iyo e, naadigan jubbaland marka waxaan aaminsanaha horta kulan adagaa jiro labada naadina naadi walba culeesaa saaran si lamid e eh, naadiga ugu hadalheynta badan ee baraha bulshada si gooniya ah loo hadalhayo waa hirshabeelle sababto qof walba wuxuu aad u hadal hayaa naadigan hirshabeelle marka galabta waxaan waxaan taawaban kulan aad u adag weliba hirshabeelladii hore hadii ay qaab ciyaareedkii hore ay kusoo gasho banooniga kubaddana in runta laga sheegaa qurux badan weliba anoo taageero naadi hirshabeelle haddii kulamadii hore qaab ciyaareedkii hore hirshabelle ay kusoo gasho waxaan aaminsanahay in meeshaas lagu karaaci doono laakiin hadii qaab ciyaareedkii hore wax badan ay kasoo bedesho ciyaartoyda wax badan ay lasoo hadasho waxaan aaminsanahay kulan adag oo meeshaan oo ka dhici doona inkastoo jubbaland naadi aad u awood badan naadiyaasha ciyaarayana naadiyaasha aadka ugu awood badan ay kamid tahay sababtoo banoonigoodana waa aragnay naadiyaasha kalena banoonigooda waa aragnay marka jubbaland naadi aad u adagna inuu yahana saabshaka kuma jirta laakiin waxaan arki doonaa kulanka galabta naadigan hir shabeelle aad loo hadalayo weliba lix dhibcood oo lagu warfeed marka waa arki doonaa waxyaabihii kusoo kordha marka ani ahaanteeda waxaan aaminsanahay shabeeladii hore haddii garoonka ay kusoo gasho in in la garaaci doono laakiin si walbay ahaatabe waa ay ka duwantaha guruubyadii iyo si e naadiga markuu doon finaal ciyaaraha finaal u gudbaayo waa aaday u kala duwan marka waa arki doonaa kulanka galabta waxaan aaminsanaha inay shabeel wax badan ay la imaan doonto weliba ay ku badi doonto laba gool iyo gool ay ku badi doonto halkaasna ay finaal ay iska xaadiri doonto weliba halkaas ay ku sugi doonto caawa aan rajay doono naadigan banaatir iyo si lamideen adigan galmudug labadooda midkii kasoo bixi doona finaalaha arbacada ay sugi doontaa rajinaha kulanka hirshabel haddii ay galabta badiso jubbalandna waa arki doonaa laakiin galabta ani ahaanteeda boqol kiiba boqol waxaana aaminsanaha wax badan inay hirshabel iska soo bedeshay ciyaar ahaan ciyaar ahaan qaab ahaan si walbane waana sugi doonaa laakiin hirshabel mar walbay ahaataba haddii loo male naadigii mar walba loo malay inuu aad u jilcan yahay galabtan inuu aad isku soo adkey doonaa rajinaha marka laba kol iyo kol hirshabel aada ku adkaanayso cabdirashiid aadan kuu salaamay abaada kulmiye tuur wanaagsan waa hagaag saaxiibka fahad waan kaga mahad sida quruxda badan barnaamijka kaga qayb waa ka hirshabeelle marka markaynu eegno kulankii ugu dambeeyay ama kulmadii ugu dambeysay waxa weeyaan eh, dabcan keliya jubbaland ayaa ka badisay jubbaland ay la ciyaari doonaan galabta marka jubbaland iyaguna waxaa lagu ammaanaya dhanka gollinta laakiin waa smofinal markaa smofinalna waxa weyan dheel ma aha kooxda markay smofinal la ciyaarayso wax badan ayay dabcan iska bedelayaan marka macalin cabaas wax badan ayuu ogyahay halkaa sidoo kale macalinka xulka jubbaland isagana waxa weyaan macalin aad iyo aad u khatar badan uu yahay saaxiibada kale aynu eegeynaayo barnaamijka ka qayb noqonaya oo iminkanba soo wacaya leelanka radio kulmiye magaalada muqdisho markii aynu sii eegnana ciyaaraha kale dunida markii caawa chelsea ay la ciyaarayaan kooxda midlasbara waxay doonayaan in chelsea laba gool ee keenaan si ay u gudbaan finaalka marka waxay la ciyaari doonaan haddii ay ay u gudbaan weyaan Eh, fulham ama kooxda kubadda cagta liverpool bal saaxiibada dhegeystayaashaynu weli jaanis siin doona ama furs siin doona barnaamijka qab noqonaya soo dhow dhegeyste ha soo dhow halo ha soo dhow magacayga deegaanka magacayga waa maam raxmed joogta xaafada suuqa xoolaha aada adi salaamaya bahda kulmiye garabka ciyaaraha aadkii aadka loogu xiisoon yahayo hadda ka dhici doono ma aragtay eh, stad eh, garoonkeena weyn horta aadaa u taageersanaay hirshabeelle weligeena welitay balse hadda galabka waa ka wareejinayaa duurkaanetiyo galabka waxaan leeyahay hade guusha dadkay taqaanayay raacaysaay waxba yaa laswar wareejinin dhibac dhibac badki an heer laguma gaaro marka kismaayo iyo kistaada reer jubbalanda galabta meeshaas ku baashaali doonaan taasa aaminsanahay aada idin salaamaya mahad waayahay waan kaga mahad celinaya walaashay sidaa quruxda baan barnaamijka kaga qayb qaatay saxbada kale aynu eegeynaayo barnaamijka eh, dabcan ka qayb noqonaya soo dhawo dhegeystay waayahay barqo wanaagsan waa soo dhawo aad baa wanaagsantahay maqay koraha tagta koonfur kale baro ismaan maxamed aalis baa kaa soo waya walaal barnamijka waa sotaa aad baa umahadsantahay dhegta kuyataa u gori galnaasinaan koonfur galbeedta ayada hadan ka baxday laakiin jubbaland maanta lagu gorigoli la ku ciyaari doone markada galon wanaagsan waa hagaag waa kaga mahad celina walaashay saaxibada kale aynu eegeynaa barnaamijka ka qayb noqonaya soo dhaw dhegeysa aad ya soo dhawo soo dhawo magaca deegaanka waa yahay walaashay waa la socotaa barnaamijka bal soo dhawow yaa kulanka usoo adaalinaysa ee eh, xulka jubbaland iyo waliba hirshabelle ayaa badin karaya kulanka eh, maamul goboleedyada ee eh, kulanka galabta hirshabelle iyo jubbaland ayaa saadaalinaysaa inay badin karayaan waxaa rajeynayaa inay hirshabelle guusha inay qaato waxaa guusha markasta rajeynaya hirshabelle waxaa leeyahay waxa inay ku badinayso saddex eber aa rajeynayaa hirshabelle saas iyo nabadgeli baxsanaa waayahay waa hagaag waa kaga mahad celinaya walaal saaxiibada kale aynu eegeynaa barnaamijka ka qayb noqonaya bal dhegeysanaya soo qabanaya soo dhow dhegeysta wacalaykum ah, salaam waraxmatullahi barakaatu soo dhowo walaal waa ku maqalnaa soo dhow magaca deegaanka waayahay deeqa barnamijka waa la socdaa waa la soctaa barnaamijka soo dhow waa ku dhawaa barnaamijka shabeel waxaan leeyahay nasiib ayaa wada sanadkan guuli gobonimaan ku jeena waa yahay waa hagaag waa kaa waa yahay waa yahay aad iyo aad waa yahay dhegeystaha kala soo qabana soo dhaweyse ha adiga soo dhaw saab saaxiibada saaxibada ku xiran saaxibada dhegeysanaya saaxiibkeyga qaariga adduunya faad haddayga sii horreeyey waxaan idin leeyahay door wanaagsan aad iyo aad injineer soo dhaw aadaa mahadsinta libaaxeyga nabadan xasan buulla xasan degmada liwaa suuqa holan kaanale saaxiib qaaliya aad iyo aad xasan barnaamijka waa ka waala socotaa hirshabelle iyo iyo iyo jubbaland in badan cabdirashiidaadaa umahadsan tahay runtii waxaa eh, warta laba xul oo aad iyo aad u xoog badan weliba u awood badan oo aana mid midna la dhaliili karin sababtoo ah hirshabelle waa naadi aada iyo aad u adag sidoo kale jubbaland sidoo kale runtii ana horta meelna waa u dhasha meelna waa ku dhasha mafaanta aad iyo aad isabel runtii waa kasoo jeedaa oo u dhashay dadkayga eeladeeda qaraabadeeda degan marka runtii eh, waaye horta haddii ay qaado aadaan uga faraxsana waxawaay waxaa mana dhahayo haddii ay qaado midaanka xumaahna ma noqon doonto laakiin run ahaantii jubbaland ayaan kuley rajeynaya inay galabkan finaal u gudbi doonto sababtoo ah hirshabelana lama dhalinsan karo waxa waaye waa xul aad iyo aad u weyn oo hadda awood leh oo macalin aad iyo aad u khibrad badan uu wato lama dhalinsan karo baashana waa iska cad iyo madow marka irshadee loo badistay waa jubbaland oo badisay marka kolley yani tii badisaa tiida weeye meelna waa u dhashay meelna waa ka meelna waa ku dhashay meelna waa u dhashay runtii waxa waaye aniga ma dhahaayo hirshadeelaa badinayso jubbalandaa badinayso ma dhahaayo kolley ciyaartaasi waa wada sugi doona cabdishii marka aadan ku salaamaya saxib qaali ah waayahay waa kaga mahad celinayaa saaxib sida quruxda barnaamijka kaga qayb qaatay saaxiibada kale aynu weli jaanis siin doonaa ama fursad siin doonaa ka qayb noqonaya barnamijka soo dhawo dhegeystay aad iyo aad walaal codkaaga sare u qaat ah. waa yahay barnaamijka waa la socotaa bal ka waran ee kulanka jubbaland iyo weliba hirshabelle aad aad ba umaadsantay anagoo koonfur galbeed taageeray laakiin koonfur galbeed kumahad aad uga hunaan laakiin maantan dhibacayaal kubadda heesta heer jubbaland marka dhibacyaal aroorsateen hata bilix dhibaca maroosan waayahay waa ka mahadcelinaya walaashay sida quruxda barnaamijka uga qayb qaatay saaxiibada kalena weli jaanisiin doona oo barnaamijka ka qayb noqonaya weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha dureediyo kulmiya ee magaalada muqdisho saaxiibada ka qayb noqonaya ayaynu fursayn doonaa oo barnaamijka iminkaan ka qayb galaya soo dhowdhegeysa helo soo dhow soo dhow walaal cabdirashiid aada umaasan tahay marka hore taageerayaasha oo salaamaya raadiyo kulmiye gaar ahaan taageerayaasha oo xasan maxamed aweys aad i aad soo dhow magaceeda waxaa waayahay bal ka waran hirshabeelle iyo jubbaland ayaa kulankaa usoo hadaleysaa in uu guul gaari karayo aada iyo aad horta inkastoo taageerada shabeelle ahay waxaan u rajaynayaa kulanka galabta la rabo uu yahay kulan aad iyo aad u adag markastoo kabsamasiina la gaaro waxaa horta hirshabeelle waxay ku badinaysaa labo iyo waxba aad iyo aad waya waya waayahay waa kaga mahad celinayaa saaxib weli saxabada kale soo dhawo dhegeyste aad ba ku salaan walaashay wax raaxaleeyahay subax wanaagsan aad iyo aad soo dhawo walaal magacay deegaanka aad ba umahadsantahay maqayataa kuura nismaan aaada u gudagana elishabel waxaa rajeynaya saddex gool gool markaas wanaag aad iyo aad soo dhawow bal ka waran kulanka xiisaha badan ee u dhexeeya jubbaland iyo weliba hirshabelle aad ba umahadsantahay horta koobti xataa yara ah, laakiin koonfur galay dhagta ku haysta hataa iyaga kubaxeen laakiin safkuwa kale waxa u galeen hirshabelle u galeen hirshabelle waxaa rajeynaya gooli gool laba gool iyo gool laakiin jubbaland waxaa doonaa waayahay waayahay waayahay waa hagaag waayahay saxaabada kale aynu eegeynaayo weli ee barnaamijka ka qayb noqonaya soo dhow dhegeyste helo soo dhow magaca degaanka soo dhow soo dhow walaal ah. hay magacii degaanka maxamed bakaara waayahay maxmed soo dhawow kulanka hirshabeelle oo dhexeeya iyo weliba jubbaland kulanka ayaa isleedaha final wau gaari karaya aye waayahay wa waayahay saaxiibada kale aynu jaanis ka siin doonaa ama fursadda ugu badan waayahay degeystayaas qaadka ayaa ka goay bal saaxiibada kale aynu eegeynaa barnaamijka ka qayb noqonaya waaya waaya waayahay dhegeyso dhow soo dhawow walaal magacay deegaanka asalaamucalaykum waaleykum salaam waraxmat ullah wabarkatu soo dhawo walaal halo soo dhawo walaal wax ku maqalnaa waayahay dhegeystaasi waynu isu maqli la-nahay saaxiibada kale aynu eegeynaa marka eh, aad iyo aad soo dhegeyste hello soo dhawo waayahay dhegeystaas sidoo kale eh, weli waxaad dhegeysanaysaa saaxiibada barnaamijka ciyaaraha dooreediyo kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal markan haddaynu eegdana koobka qaramada qaarada africa gambiya ay weliba kaamaruun ayaa wada ciyaari doona caawa sideedda habeenimo waa kulan xiiso badan marka senegal iyo weliba geni iyaguna wada ciyaari doonaan senegal iyagu mar hore ay usoo gudbeen koobka qaramada qaaradda africa wareeg lixi tobanka halka burkina faso iyo angolana kulan xiiso badan oo dhexmari doona algeria haddii laga badiyo waxa weyaan xaaladooda oy waxaa laleeyahay waa halis ay ku sugan yihiin halka asian kaabkana xulka wadanka australia weliba xulka uzbekistan ay wada ciyaari doonaan syria iyo indiya wada ciyaari doonaan halka sidoo kale iiraan iyo weliba xulka wadanka u ay e wada ciyaari doonaan falastiin waxay doonaysaa inay garaacdo xulka wadanka hong kong marka waa kulmada xiisaha badan ee caawa la ciyaari doono halkaas sidoo kaleetana kulmadii la ciyaaray wadanka masar way badbaadeen wareeg lix iyo tobanka gudbeen kadib markii barbare ay la galeen kobafade halka laakiin gaana ay gebiyahanba tartanka gaareen mozambique marka atletico de madrid xalay iyaguna way badiyeen halka inter milan xalay iyaguna ay ku guuleysteen koobka subarkaabaha hal gool iyo waxba ayay koobkan ku qaadeen saddexdii sana ugu dambeysay iigayaa koobkan ku guuleysanayay laba taaro martines gool guushu dhaliyay xili dambe markaa bafad ayaa ka caawiyey markaa inter milan waa ay guuleysteen waxay garaaceen kooxda napoli markaad eegto ciyaaryahaano ayaa jira oo xalay koobkooda ugu horeysay ku guuleystay markay inter kusoo biireen ninka lagu magacaabo marco thuram sidoo kaleetana ninka lagu magacaabo bafad isagana koobkiisii ugu horeeyay ula qaaday yansama sidoo kale markaa inter milan sanadkan aad u khatar badan tahay waahagdhegeystayaal waxaad degeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duhur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal markana haddii aynu eegnana xilli ciyaareedkan horyaalka bermaliga waxaa jira kooxo badan lacag badan bixiyey laakiin sidaas ay tahaan waxaa jira xilli ciyaareedkan xidigahaasi oo lacagta badan lagu bixiyay inay dhaawac yihiin haddaba kooxda kubadda cagta chelsea iyo weliba kooxda kubadda cagta manchester united waxay bixiyeen ku dhowaad konton milyan oo gani oo mushaaraada oo ciyaartooyda ee dhaawac kaga maqan inta badan la siiyo haddaba markaynu eegno kooxda chelsea iyo kooxda redivris ayaa waxa ay saameyn weyn ku yeeshay dhaawacyada xil ciyaareedkan markii aad eegto ciyaaryahaano muhiimaya ka dhaawacaan marka waxaa leey konton milyan oo mishaar ahaan ayay qaataan ciyaaryahaanada xil ciyaareedkan dhaawac kaga maqan markaad eegto waxaa kaalinta kuwaad ku jirta kooxda kubadda cagta ee chelsea xil ciyaareedkan lix iyo ayaa dhaawac uga maqan sidaasay tahayna waxay qaataan ciyaaryahaanadaasi milyan markaad eegto ee dhammaan mushaaraadka laisku dardaray sidoo kale koox kubadda cagta manchester united sidoo kale kaalinta labaad ay ku jiraan ciyaartooy mancity sagaal ciyaaryahaan ayaa xilli ciyaareedka dhaawac dabcan ku seegay inkastoo in badan ay soo laabteen spor sidoo kale newcastle sidoo kale arsenal sidoo kale liverpool sidoo kale aston villa sidoo kale fulham sidoo kale brentford sidoo kale crystal palace sidoo kale everton sidoo kale brighton sidoo kale west ham sidoo kale marka waxaa jira ciyaaryahaano markaas daawac muhiim ahaa haddaba christopher inkuku ayaa dabcan laleeyahay waxa uu xil ciyaareedkan loo baahnaa inuu wax badan u qabto laakiin ciyaaryahankan ayaa dhaawacle ah markaad eegto xil ciyaareedkan kooxda kubadda ah chelsea keliya ayuu u dhaliyay inkastoo in badan uu maqan yahay dhan kale taraadiin wagdana kooxda kubadda cagta ac milan ayaa doonaysa inay la soo seexato xidiga reer england ninka lagu magacaabo caliam wilsom oo ciyaara kooxda kubadda cagta newcastle united kaasi oo kooxda talyaaniga ay qorsheynayso inay si rasmi ula wareegto bishan aynu ku jirno ee january ac milan ayaa xiseynaysa xidiga england oo isaguna markaasi dabcan ogolaanayo inuu helo inuu baxo newcastle uu ka tago marka inta badan ciyaaryahanka kursikeedka ayuu fadhiyaa marka waxa uu diiday inuu dabcan sii joogo kooxda kubadda cagta newcastle united wuxuu doonayaa bood joogta inuu ka helo horyaalka gudaha waddanka talyaaniga dalabyo amaah ah oo ac milan iyo weliba atletico madrid ay ka gudbisay ninka lagu magacaabo wilson ayaa waxaa diiday newcastle oo keliya waxay doonaysa in laacibkan uu heshiis rasmi rasmiya ah oo kaga baxo kooxda ka dhisan st jamesburg stadium laakiin qiimihiisa ayay dabcan kooxda kubadda cagta ac milan aysan bixin karin maadaama lagu heli kara lacag dhan afartan milyan wilson oo dadiisu ay tahay kow iyo soddon jira ayaa waxaa qandaraaskiisa ka harsan siddeed bilood oo keliya waxaana newcastle united ay ordaysaa in si xora ah ciyaaryahankan ugu tago marka waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta newcastle ugu yaraan afartan milyan ay ku doonaysaa newcastle ayaa sidoo kaleeta la sheegay inay halis ugu jirto in lagu sameeyo baaritaan eh, marka hadda eegto sidoo kaleetn waxaa leeyahay waxaa laga baqayaa inay jibiya sharciga dhaqaalaha waxaa la sheegay inay doonaysa inay iibiso qaar ka mid ah xidigaheeda waaweyn sida ninka lagu magacaabo bruno gamares ninka lagu magacaabo alexander isak ninka lagu magacaabo kelian tribier sidoo kaleet ninka lagu magacaabo almerio marka dhammaantood waxaa leeyahay newcastle united waxay doonayaan in ciyaaryahanadaasi ay markaa dabcan ay iska iibiyaan si ay ugu baaqsadaan in gebi ahaanba la ganaaxo dhanka kale tan kaleetana markaynu eegnana xaalada ciiryaanka lagu magacaabo kelini baabe kooxda kubadda cagta real madrid ayaa ugu dambeyntii u muuqata inay ku guulaysanayso saxiixa sanadihii ugu dambeeyay baadigoobaysay kelin baabe oo qadareeskiisa b h uu xil ciyaareedkan ku egyahay real madrid ayaa la sheegay in qarkay u saaran tahay in imbabe ay dabcan gacanta ku dhigto tan iyo waqtigaasi ayay baadigoobaysay kooxda kubadda cagta b h lacagdan milyan oo ayay kooxda kubadda cagtaas morocco kaga qaateen iyadoona eh, sanad amaha uu markii hore ku tagay b h e, kadibna uu si toosa ah uu ugu wareegay kooxda kubadda cagta b h e. sana jirkan ayaa ciyaarood u saftay b h e, tan iyo xil ciyaareedkii u dhaliyey gool iyo weliba boqol kaleeto oo caawin uu dabcan uu caawiyey ayaa ah ciyaartooyda ugu hadalheynta badan suuqa kalibsiga ee bishan aynu ku guda jirno ee januari qandaraaskiisa b h e ayaa waxaa keliya ka harsan lix bilood oo keliya waxaana uu xor noqon doonaa inuu ka tago koox kubadda cagta b h e marka la gaaro bisha julaay ee sanadkan aynu ku guda jirno iyadoona real madrid ay tahay kooxda koowaad ee aadka ama aad u doondoonayso ninka lagu magacaabo kelini baabe haddaba warbaahinta waddanka faransiiska ayaa saacadihii ugu dambeeyey waxa ay sheegayeen in real madrid ay qar ku saaran tahay heshiiska kelin baabe islamarkaasina ay wakiilkiisa oo ah hooyada lagu magacaabo faa'iza ay wada xiriireen islamarkaasina ay ka dhigan tahay in ciyaaryahankan uu ku biiri karayo kooxda kubadda cagta ee marangeyska real madrid b h e ayaa wargeyska taalka waxa ay u sheegeen in heshiiska kilin baabe iyo weliba real madrid ay macquul tahay maadaama kooxda real madrid ay doondonaysay afartii sano ugu dambeysay kilin baabe haddaba kooxda kubadda b h ayaa dhinaceeda eh, waxa ay ku dadaalaysaa inay sii xoojiso kabtankeeda oo ay u soo bandhigtay heshiis afar sannadooda oo uu isagu ku qaadan doono lacag afar milyan oo yuuro marka taasi ayaa ka dhigan in xataa koox real madrid aysan bixin karin mushaaraadkiisa marka waxaa leeyahay klin mbabe waxaa loo soo bandhigi doonaa bashaaraad waaliah halka koox kubadda cagta real madrid mar weliba ugu riyoon jiray weligiisa wuxuu ku riyoon jiray ronaldo inuu ka garab ciyaaro inkastoo hadda ronaldo uusan joogin yurub oo uu joogo kooxda kubadda cagta alnasar marka waxaa leeyahay kilian imbabe ugu dambeyntii wuxuu ku beeri doonaa kooxda kubadda cagta marangeyska real madrid wararka kaleetana dina waagana dhegaystayaal difaaca reer england ninka lagu magacaabo tarant alexander arnold ayaa dabcan waxaa lasoo warinayaa in dhaawaciisa uu yaraan laba kulan ilaa saddex kulan uu maqnaan doono haddaba taranta alexander arnold waa mid ka mid a ah ciyaaryahanada ugu muhiimsan marka taranta alexander arnold ayaa dabcan waxa uu ka mid yahay ciyaaryahan ugu khatarta badan marka waxauu aad iyo aad u jecel yahay ninka lagu magacaabo arnold mowsaalax sidio mane vigil fantag markaas ciyaaryahankan sana jirka ayaa dabcan ku guulaystay horyaalka bermeliga james liga iyo koobab kale marka bishii disembar waxaa ku guulaystay abaalmarinta dabcan eh, ciiraanka ugu wanaagsan bisha waxaana uu waraysi u bixiyey lagu weydiiyey ciyaartooyda uu jeclaan laha inuu ka garab ciyaaro haddaba taranta alexander arnold ayaa isaga oo isdhibin waxa uu sheegay inuu jeclaan lahaa inuu ka garab ciyaaro haliyeyga arsenal iyo xilka hore wadanka faransa ninka lagu magacaabo tiyeri harri kaasi oo lagu tilmaamo mid ka mid a ah waryahanada ugu fiican ee kubadda cagta soo mari haddaba sanadkii ayay arsenal eh, ku soo iibsatay ninka lagu magacaabo harri lacagdhan Eh, milyan oo geni iyada oo uu kasoo eh, aaday ama markaas dabcan yufadus ayuu xilligaa u ciyaarayay marka wuxuu u saftay ciyaarood waxa uu dheliyey gool kalena wuu caawiyay marka alexander arnold ayaa sidoo kaleet waxa uu shaax ka qaaday stephen jerard michel owen gishaaf iyo alonso iyo waliba ninka lagu magacaabo torres ay ahaayeen haliyeyadii liverpool marka laakiin wuxuu dabcan doortay ninka lagu magacaabo tieri hari wuxuu leeyahay tieri hari waa mid ka mida ah ciyaaryahanida ugu khatarta badneed ah, ama ugu khatarta badnaa taariikhda horyaalka premier league ee soo maray hadaba ugu dambeyntii dhegeystayaal haddiianu eegnana markan eh, xaaladda ciyaaryaanka loo magacaabo eh, karim mustafa benzema benzema muddooyinkii ugu dambeysay waxaa lala xiriirinaya inuu ku biiri karayo saddex kooxood ama manchester united ama chelsea ama kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo arsenal hadaba qabiirka suuqa kaliibsiga ninka loo magacaabo fabrizio romano ayaa sheegay in karim benzema uu wadanka sacuudiga ay ku cakaran tahay lagana yaabo in laacabkan uu ka tago kooxda al itixaad sidoo kaleetna uu ku laabto yurub haddaba eh, markaad eegto real madrid ayaa la xiriirinayaa eh, xidigoodii hore kooxa waaweyn sida arsenal manchester chelsea benzema ayaa eh, ku qasbanaan doonaa inuu mushaaraadkiisa si weyn uu hoos u dhigo haddii uu doonayo inuu dib ugu soo laabto yurub sababtoo ah ma jirto koox bixin karaysa mushaaraadka uu hadda ka qaato kooxda al-itixaad oo ah boqol milyan oo yuuro fabrizio romano wuxuu sheegay in ay weli aan cadeen mustaqbalka kariim benzema waxaa leeyahay wuu bixi karaya wuxuu leeyahay waxaan fahamsanahay in ay kulamo badan oo degdeg ah eh, ku saabsan eh, kariim benzema weli waa kooxda itixaad qaadan doonaan karim benzema ayaa muddo toddobiyo toban maalmooda ah waxa uu ka habsaamay wakhtiga loo qabtay inuu kusoo laabto tobabarka kooxdiisa iyadoo la siiyey toban maalmood oo fasaxa waxaana suurtagal ah inuu bishan janwari tago horyaalka brmeliga oo si weyn u doonaysa jelsia iyo manchester united iyo weliba kooxda arsenal marka karim beze waxaa le xaaladiisa masaarana guud ahaana dhegeystayaal guud barnaamijka ciyaaraha dowladaacadda kulmiya magaalada muqdisho intan ayaa kusoo gabagabeynaa nool kulanti